meesha dheere dhulkayaga naga u dhimanayne waaqalaayo maanta wacan wanaagsan dhegaystayaal idilhaantiinba meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudaiyo dibadda guud ahaan dadkeenna gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan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 dharka ma aragti maree kaakil yarada dharka isku labisi jirta maya eh. ma ku labisin jirine mm-hmm. waana geshin jira mararka qaare mm-hmm. laakiin mm-hmm. ani magacani igama imaanin kaaki aad ma lihid magaca aabahey aa dhaha ma fahanti aabalaha aabahey waa la yirahdaa axmed kaaki axmed kaaki naynaas waa marka naynaas waay sababta ugu baxday aaba marka sababtaha waxay ugu baxday hadda uh-huh. ka hor asigoo yar awoogiis uh-huh. dharkan kaakiga dee filiinka laga samaysto <laughs> awoogiis u tolay <laughs> awoogiis markuu u tolay koofidii wixii dhan loogu sameeyey marka maalinkii ah waxaa la dhahay war kaaki mhm. sidii kaaki ugu baxda marka yani koofi shaati sarwaal oo isku mid ah oo mara kaakiya ka samaysan yuu xirtay kadib waxaa lahaa kaaki sidii marka kaaki lagu bixiyay magaciyo musiiba maalin baxaan <laughs> musiiba maalin baxaan marka ereyga kaaki maalinkaas uu labistay maalinkaas uu labistay ah, magacaas maxay adagana kaaki aan lagu dhaamay reer mm, kaaki bay noqotay reer kaaki eh, dharka kaakaaga waa inaad kusoo labisataa maadaama aad taariikh u leedahay <laughs> sug sug galab wanaagsan soo dhawo waa dhowahay saaxiibada waxaa leenaa galab wanaagsan iyagana mhm. waa tahay botano barnaamijka waxaan ku daafurnaa dhanka kaalmaha sugaanta mhm. waxaa noo soo qabanaya hees uu ku luqeeyo mhm. maxamed bakaal ciro heestan waxaa la yidhaahdaa haddaan singalnimo ka baxay bal waa soo noqon doonaa noloshii saxnaaday hadday noloshii samaatay hadduu saldhigay jacaylkii dharaaresan baa bilaabmo saakay dunidii bidhaantay hadduu jawigii saxnaaday hadday noloshii samaatay hadduu saldhigay jacaylkii dharaaresan baa bilaabmo saakay dunidii bidhaan siraadmay hadduu samirkii liib dhalay hadduu saawigii dhammaado cashaqinaa qusaysiyaad haddaan si galnimoo ka baxay sidii sultaankaanu noolay sidii sarkaalkaanu taliyaa sidii culimadaanu seexdaa haddaan habiyahay sidiina hadduu sabankii wacnaaday hadduu saaci isgaadhay hadday guushii sugnaatay hadduu sahankii rumoobo haddaasaba khayr lee degay hadduu sabankii wacnaaday hadduu saacii isgaadhay hadday guushii sugnaatay hadduu sahankii rumoobo haddaasaba khayr lee degay wuxuu dareemay hadduu sadrigii degay jannana waataan sugaaye hadday timi sow jaday haddaan si galnimo ka baxay sidii sultaankaanun

haddaan habiyahay sidiina ah, waa tahay haddaan singirnimadii ka baxay haddaan sidii culimada u mm, seexdaa haddaan sidii ooliyada siraataa eh, haddaan habi ahay sidii bal israa nagu soo biirtee aad iyo aad haye isre singirnimadii waa lagu wada xarabay <laughs> singalnimada ani haddabaaba ku haystaa mm-hmm. fanaanka hadda singalnimaa ka baxay uu leeyahay wuu macsanaamahadda caadioo noogu jaakiro fanaankaas <laughs> habi ma ahayn markii hore hadduu habi noqday iskaabulada noloshiisa iska qabyo waa mugta mm-hmm. <laughs> eh, dhibka jira waxaa mataqaanaa gabdheena kheyr laha siiye mm-hmm. markaad keligaa tahay sariirtii aad maanta ka tagtay caawa mhm. markaa tagto eh, eh, <laughs> eh, yani gabdhahu shaqada noo qabtaana sheegaya ah, markii la guursado yani hooshaa saa oga baxno <laughs> inaa yani fanaanka wuxuu leeyahay haddaanasidiin sida sarkaalkan u taliya ajiib <laughs> ragga markay singal yihiin ma jeclo dhiilahaa miyahay cashada diyaar miya waxaa laga yaabaa Eh, in u hadda cid kala tashata aysa jirin wax guriga laga karinayo laakiin inta la soo wacday caasho maxaa loo kariyaa marka hadda inuu isi taliyo waayo yidhaahdo waxaasaa rabaa samee <laughs> laabtuu ka xarag wadaamaya markaas <laughs> maxamed bakaale cira ayay ku luuqeynayay barnaamijkeena galab mm. wanaagsan mm-hmm. ayay nadaafur u ahayd heeskaasi sidoo kalena waxaa fadhiga looga kicinaya iskaabulada iskaabulnimo ka bax goormay heshiiska layga baxay anig heshiiskan oo hadda deg degaane ma ogolay ani waa boode waa lugaa intaa maqnayd hay galab wanaagsan mar kale mm-hmm. ayaan leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastaan noo dhegeysanaysaan mm-hmm. heeska labaad ee barnaamijka kaalimaha suugaantaan ku laabanayna hifraaxe waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku luuqayso yurugenya oo la yidhahda naxli see adooniyada iga jaray jacaylkanan intaaqiyo naxni iyo xumaan baday soo dooqana caskii rajana wiil ima odhan sugi nasiibkayacibsaanku bermiyo udubigama dhowrtide waxaan sugi nasiibkay nasteexaadi ka dhigata asii rajnaa aduniyada iga jaray jacaylkana nintaaqayo naxli iyo xumaan baday soo dooqana caski rajanaawiil ima odhan tahay iyo lugugenya waxaa jiri mhm. adoo niyadda iga jaray jacaylkanani taaqiyo naxli iyo xumaan baday sow dooqa nacski rajana ma oran celiya weli <laughs> inaad dooqa ka guulaysato ma isku dayi lahay ah, aad iyo mm. aad sababtoo eh mhm. meel dee shalay saas la iigu soo xumeeye mhm. inaan ku noqdo oo mhm. dooq igu celiyo kaas dooq dabaal waay ma ogolaateen <laughs> dooq dabaal waay kaas dooqaas doqonnimaa ku tilmaamay doqonnimo waay kaas <laughs> eh, horta labadiina su-aala idi weydiinaya yaa jacaylka wax ka yaqaan macalimada <laughs> su-aasha horta soo bilaaw <laughs> kadib su-aasha waa soo wadaa laakiin marka hore waxaan rabaa qof jecelka wax ka yaqaan inaan weydiiyo qofkii isdhaho jecelka wax ka yaqaana su-aasha weydiinistare mhm. su-aal ku weydiinaa ha ma aaminsan tahay jeceylada dadka markay isla joogaan aan muuqan laakiin markay kala tagaan qofkii qof kale markuu aado oo kale inuu qofka dib kasoo jeclaado weli ma aragte markay isla joogeen waxaa laga yaabaa inuu xiise badan jirin laakiin markuu qof ka mida tegey oo mhm. nolol samaystay mhm. ama oo si kalu mashquulay mhm. inuu qofkii ah, hadda iyo kow jeclaado marka markay kala fogaadeen kaas jaceylkaas waxaa lahay labadaas qof midaa jaceylka ku badnaa midkii jaceylka ku badnaa kadib go-aan ah, markuu qaatay midkii kale dibou kusoo jeclaaday way jirtaa taas way mm. dhacdaa jaceyl saas ah taas waxaa la marka jaceylka inuu kugu dambeeyo adduunka jaceylka ugu dambeeyaan inuu kugu soo horeeran hees <laughs> waxaa jirta farxad hees jaceyl amba waa macaan amba waa qaraar kolba waa siduu kugu soo haa marka jaceyl inuu kugu dambeey laa walba iska keenkeen ugu horeey <laughs> kadib aa ka badbaadide kadib aa ka badbaadide aad iyo aad farxad waxaa kugula talin lahaa jaceylka wax ka barato maya <laughs> kisto kistoole ah, walaakin zaaid iskugu sii tegin waa tahay markale galab wanaagsan ayaad leenahay meel kastoo aad joogtaan iyo si kastaad u dhegaysanaysaan markana mm-hmm. dhanka kaalmaha suugaanta ayaan ku noqonaynaaye mm-hmm. waa istare maxaa noo soo qabanaysaa ifraaxi bootaan aada u mahadsantihiin idinkii dhegeystayaasha waxaa idin soo qabanaya ana dadkii hore ahay <laughs> waxaan aadaynaa mm-hmm. xaliimo qaliif iyo xasan aadan samatara heestay ahayd habaayicna caashaqa <laughs> colyo nabadee may tegin aynkaynu ku ogayn adna calamka kuu qoran una seegi maaye cashabahamoycin adna calamka kuu qoran una seegi maaye cashaq haboy aba awayskii عمياء داري cibro qaataan caashada baaycin kuwa canaara yeeladan inay ku cibro qaataan caashada baaycin عارف ما <laughs> <laughs> waxay kaloo leedahay mm-hmm. xalimo khalif ilahi unaxariistee mm-hmm. caashiq iska ilow mm-hmm. iska ilowda <laughs> aad iyo aad barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qeyb ka ahaayeen waa tahay gabagabadii barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay dhammaan dhegeystayaasheena waa u mahad celinaynaa iyo farsamayaqaanka barnaamijka inoo farsameynayay gabagabada heesta kaalimaha sugaanta saaxiibada uga tegaynaahi waxaan usoo qabanayaa hayse ku wada luuqayaan fu-aad iyo farxiya fiska guud ahaan heesas ayaa u dambeysay barnaamijkeena galab wanaagsan waa ister ifraax iyo botano idin leh nabadgelyo